inay samaysado shay xaarannimadiisi ambaabay ilaa lisaydin idoo daraadis lan samaysado maayn o maashiyatin limaashiyatin maashi daraadis lan samaysado maayn aw zarcin lizarcin abuur beer lan samaysado maayn ey la samaysado oo la dhagaalaysado xaarannimadiisi ambaabay ilaa hadii eygasoy beerkin beerdakin waardeyayo heelakin waardeyayo idookin ugaaraw maayn baabu taxriim itikaadi lkalbi ay samaysado shay xaaragnimadiisi anbaaba ilaa lisaydin liajli saydin idoo daraadisan samaysadaw ma eyela tacliime idoodaa kiimdilay hoobtaasan samaysadaas binawto o maashiyatin ila limaashiyatin maashi lan samaysado ma eyga yani tacliimase heelagya kiimdaajiya taasoon samaysato ma aw zarcin ilaa lizarcin abuur samaysada beerjekin waardiya taasan samaysado maaina sikala samaysado shay xaaragnimadiisi anbaabay an ibni cumar radi allahu taala canhuma qala ibna cumar may kagoolay samictu rasuul allahi ya dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haal kagoolaw ya dheegi manigtana lanki kasbado ey manigtasaba lanki kasbado kalban ey kasbado ilaa kalba saydin maahin o maashiyatin ilaa kalba maashiyatin maahin fa inahu shaniya yangusu may nusaamay min ajri ajri man mankaaso eygas kasbaday ey dhagaalaysadahay ajarshay may nusaamay kula yawmin fi kuli yawmin irabani lama giraadiya nusaameen mutafagun aleyh hadiskana mutafag way e kolka hadii marba jarkibukoo nusaamahay ini lan samaysadaana oo oh, ambinawayne hadiska tusiyakeed samictu rasuul lahi sala allahu alayh wasalam yaqul rasuulka halka golaade manigtana manigtasaba lanki kasbado waktaara doorado kalban ey dhagaalaysado kasbado ilaa kalba saydin idood eyse maahin e idood haba wada maahin kaasbinaawiya o oh, maashiyatin ilaa kalba maashiya eeladi loodi erinki geeli eysha eygi dhagaalaya daajaa maahin lanki eygaasoo isku kasbado lamadaasnang hayna fa inahu shaniye yangusu may nuqsaamay min ajri ajrima mankaasa jarsha heshe may nuqsaamay kula yawmin fi kuli yawmin maalin kas may nuqsaamay ana kiraadaani lama kiraadiya nuqsaamay mutafaqun caleyh wafi riwaayatin kiraadun ilaa ilaa yanqus fa inahu yanqusu may nuqsaamay min ajrihi ajrima mankaasa jarshay kula yawmin fi kuli yawmin kiraadun a nuqsaame riwaaya saasalaasoo jir lama kiraada no saameen ama kiraad qala yani an abi hurairata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may kagolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may kagolay man amsaka lanki haysado kalban ay hagaa ay haysado ay lanki haysado dhagaalaysado fa inahu shaniya yangusu may nu saameeyo kula yawmin fi kuli yawmin maalin kas may nu min camalihi camali man man kaasoy camal shay may kunug saamey inti ay kasbi disroog camalkiisu suubi ilahay lagdhaw aday may kunug saameeyo kiraadunga nu fainahu shaniya yangusu kula yawmin maalinkas may nuqsaamay min camali camali man mankaas amal shihisi may nuqsaamaya giraadun hal giraadiya nuqsaame ilaa kalba xarsin beerti eishimaahin o maashiyatin ilaa kalba maashiyatin maashidi eishimaahin yani beerti eish eygi oo beerta daajaay xarsa beer wa maashidi niltaasu heelaki eygi daajaay lamadaas binahayn lamadaas waliakwerin ajarsi hal giraada nuqsaame mutafaqun calayhi wafi riwaayatin limuslim man igtanaa man iktasaba kasbado kalban ay kasbado laysa huwa kalbaganhaane bikalbi saydin idood eyshenhayna walaa maashiyatin walaa bikalbi maashiyatin loodi erinki geeliya maashilere eyshananhayna walaa arlin walaa bikalbis arlin beerti eyshananhayna fa inahu shaniye yangusumayno saamay min ajri ajriman mankaas eygasoy dhagaalegsada herjaltimay kunu saamayana giraabani lama giraadiyanu saameyn kula yawmin fi kuli yawmin maalin kastaba lama nasib lamagibo diya kunu saamen oo ajarsi ajarkisala fadiya wa kalku adi marba ajar walku reeba wayin yani eygas isku reeb doono haran lay o reedla dhagaalaysado eyla dhagaalaysado haram walile ilaa hadi walala isasanooday idood kasoy oo hakin ugaarayo tacliimaso beelti kinda kin yani kinwaardihaayo gurigi kinwaardihaayo maashidi kinwaardiya mahayn hadi kala haram lay wa baabu karaahiyati tacliiq aljarsi koorti hirowkeed miskambareelki ilowki taaranimadi kirahadisiyan baabay fi baciri bacir lafidaw waayri ayr baciri bacir ayrti friski bakali lafidaw min adoabi daabiale wakaraahiyati istisxaabi lkalbi ey lasaaxibow shay kaashadiisaan baabay waljarsi gambaleel miskoor lasaaxibow shay fi safari lasaaxibow kiraadeediyan baabay waay baabu karaahiyati tacliiqi ljarsi koorti hilowkeeda karaahadiisiyan baabay fi lbaciri ni koorta lakiridaw ama yani gambaleelka lakiraw وغayri غayr الbacir bacir غayrsi o min adawaabi daabiyaale وakaraahiyati istisxaabi lkalbi baabu karaahiyati istisxaabi lkalbi ey lasaaxibo shay kaashadeediy baabey fi safari lilasaaxibo oo marka safar gal eynadkidaw soodaayo eygasay wadadaas kaashadeediy baabey wa waljarsi baabu karaahiyat ljarsi gambaleel misma e koor lamada nagade yani yani lasaaxibawkeeda fi safari lilasaaxibaw kaashadeed adoo musaafir esa geeri laakin hirinya yani dahay koortasan hirinyi mismee feriski koortin hirinta mismee gambaleelkin hirinyi lisaaxiibowkeed kaashadeedi ambaabey wa an abi hurayrata radia allahu taala anhu qaala abi hurayr may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay laa tasxabu lmalaaikatu malaaig malasaaxibaas rifkatan rufkatan lamad wal akriye rufkatan safaray malasaaxibaas fiha fi rufkati safaray tadhadi ona kalbun ay kusugnaadi o jarsun koor kusugnaadi awaa muslim muslim iyo wadiska na wariyey laa tascab lmalaaikatu wa malaaig malasaaxibaso malabahaas rufkatan ay gaafilatan jamcu rafiqin rufug lakajamio rufkatan safare malasaaxibaas malaaig da safare malasaaxibaasa fiha fi rufkati safareyta dhaadiyono kelbun ay kasugnaadi ta safare ay wedadaan aw jarsun ama gambaleel kasugnaade misme kor kasugnaati malasaaxibaas wa kolku malaaigki lasaaxibtiyonayo eygaski lasaaxib malaaig dafayle hadii malaaigdin yen ay lahoob lajarta safarkaaso la jaro mism ekoorjarta mala saaxibaasa dhili iskureegure eygi odayo koorta iskureegura waa muslim muslim iyo adidka nuguriyey waanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu nabag may ka goolay wala koorta lantiidahame aljarasu jaras mazamiru shaydaani shaydaan mustaki alshay waay rawa muslim muslim iyo adidka nuguriyey koortii i gambaleelki mana aljarasu jaras maa yuclago jaraskusi tilmaamay mayliya wala hiraayo fi cunugi lbaciiriy gorbo goortis wala kira wi wanawihi wa bisautin maca sautin wilib soodna lay mana goortana kire nooc nooca laana goorta naftiye geel jarta kasaan so yani waa ka eeda shan garaas so jili jili lay to yani nooc nooc lata naftiyaba maga baan weela macruuf wa aljarasu yani waa kay e koor mazamiru shaydaan shaydaan musikiyaalshay waay yani musikadaas la diiday reed rawaa muslim oo muslim iya adii tuuriyey hadda mazamiru shaydaanti onayo oo koorti laka tilmaamay wal kusii doran jeebatabadadanka buha yani meelo maxalulkhayraadka ba kadhihayan gaylihaayan waa kay heesa kaduuban waaciyo taas wal ogi mana may gaalad ogda yani muslimiintun gays dhiba lahaayeno tashmisi fadeeno cibaadadii onkalahay fadeen kadadaalaan kalkun lasku reebo afshay lihido afkana gobodmahay masaajida maxalulkhayr marki la galaw yani dhib badanto mazaamir melakadhias markadin taasa la diidahay yani waa kay malaaimlasaaib asole mazaamir meelka kubadaason ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyuna umay ka goolay aljarasu yani gambaleen misal jara sukor mazamiru shaydaani shaydaan mustiqyaal shay waay jamcu mazmurin wa mizmarin mizmaar jamiyey mazamirka jamci jamcu tafsir wahuwa mazmar may larey alcuud lang almacrufu lakasaw fi lganaa'i heesnan kasaw yuktana bi lmuktani kan heesa ka heese hees iyo kagu goosade kagu goosade mana wayuxsinu sawta sawtina kuwanaajiye kolku mazamiru shaydaan atangna yani jarsadnalmidasu hoob isku dubdido baadi yani geeljarto doorka isku dubdido garagarag iskadobsat daremas mana yani waa kayni mazaabiras sawa muslim muslim iyo waadiska nauriyey baabu karahiyati rukuub ljalalati haar aantadi ka yani korowkeed yani waa ka kiraahadeedi ambaabey wahiya jalaalo may leray albaciru gurbo aw inaagatu hal alati taasoo taakulu amas alcadrata saxra amas fain akalat hadii amaso calafan aanta calafkaasoo daahiran fasaara lamuha ilibteedinagao fadaaba lamuha galat ilkaraahatu kaashidii zuulas markaas baabu karaahiyati rukuub ljalaalati ti oo saxrada amati jalaalo maylaray ti saxrada amati suba fasraye aljalaalati yani ti saxrada amasay haarki walaas udugi walaaas amasi korowkeeda kaashadeed yambaabay a la koro lakasafar kaashadeed dididiy hum wahiya jalaalo maylare albaciru geel waay aw inaadatu hal waay alati taasoo taakulu amas alcadrata saxrada amas udiya islaaso saaradaasa maskiirnay bu aha siris badan hanuun saasman badan fadhiya us us wal korjarnay hanuun daagay mana wal hoosan hanuun makadudugo kalkan yani la alla hadi la arago saas oo kale walaagas daagas arago yani korowshe karaahadeedi anbaabey wa fa ina kalad yani hiya naagadii hadii aanto calfan calaf aantordhaan udi walaagasa aamasi marki de may aantay es o dhiibe amonagati fa ina kalad hadii aanto calfan calaf hadii aanto calafkaasoo daahilan daahire or daagudi walaaso daagasa marki dam walbaahire daago nagas oo reed fadhaaba mugto daagdo reed yani hilibsana dhiib nagas zaalat ilkaraahatu kaashadii zuulas waay markaas ha dooradi i wala lama mideen silhagalaan loodii kulli silhagalaan loodii dooradii walaaso anugun badan an ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibna cumar may ka golay nahaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay reebi can iljalaalati ti oo saxrada aamasi heshay wa reebi fil ibili geel e eh, geel hadiis usugnaanti jalaaladaas fil ibili geel dati sali oo oh, saarada aamasay geelka jarti rasuulka reebi oo oh, see mayna reebay an yurkaba ini la koro calayha cala aljalaalati saxra aantadaaso ini korshela ka safaro la kor taasoy reebi rasuulka sala allahu alayhi wasalam rawa abu daawud abu daawud a adis wuriye bi isnaadin saxiixin sanad saxiixa iya ka wuri taaso kolkan wal reebi kiraahi waaya lilay kiraahatu taxriim e laakin kiraahatu tanzih wal reebi alilay maana yani zuulas karaahadi hadii waldhiiba aantono ma kadalika la dooradii hadii walaagasay amasod yani ahay walaagasay sahradaasayka nool oo boodotay baadida saasanbadog masalan ubura i meelo say galaayan reeradablasaywa yani waa kay masalan meelo galaayan kolka yani waa kay dooriyaalkina meelo nfoofayan walaagasaa amayan bari dambana dooradi wal goorise wal ame kolka yani doorada hoob saasa weelaw cabdullaahi bin cumar may weli jaray lera hadidka aduu si wariyahaye hoob doori walaagasay goorisa fadaaw yani muddi keediyahay fedbersa oo kale idalkiire unkuri lasiye biyo lasiye markaas markaas kubacdi duur malan dira wal ku reebe fedbersa oo kale idalk reebe hal gooriyo marki liley bes yani kamiisi jimaasay hal gooriyo marki liley eheti meelose lihire ehet isniin tilaad meelose hirnaadas arbaai meelose e bes gaadireed walsku goorisadee diiba nagda hilibshe rawa abu daud abu daud iyo wacdis wuriye biisnaadin saxiin baabunahyi hada kan baabunahyi reebo iyo ambaabay can lbusaaqi tufaw lisku reebe fi lmasjid bisaaidatisla ku tufaw walamri baalamri samro yanbaabay biizaalatihi izaalat lbusaaqi busaaqdiyeede zuuliyow shali samr minhu min almasjid lakuzuuliyow ida wujida ida wajadahu shaksiga dilo fihi fi lmasjid walamri baalamri samro yanbaabay bitanzihi lmasjidi masaajidka nadiifiyow shay lisamr ani agdaari kurumyaalalku nadiifiyow lisamr yanbaabay waay baabnahyi reebow yanbaabay yani an lbusaaqi tufaw lasku reeb fi lmasjidi masaajid datisla kutufaaw lasku reeb yanbaabay wa masaajid datisla kutufo tiraahi waay wal reebiyanley mana masaajid latis tubo tufoosha may suurta wey yani baakada oo la lageliyaayo koobata kooba kooba lageliyawtay meelose inal kutubtatay misma e eh, yani waa kay masala anba masaajid iritis oo kal ada kutubta masala hadi masaajid iritis ooflate walay aragay mana mal ogola laley masaajidki oo kheerka lahay badana qof kooba gurishi hortisa ma ogolaadan oo gurigooshi kutubtoka arag bes waay yani may in kutubtay in iyo iyokaley mana may meelo kutubti marga hayto gurig hortisa in kutufaasa sakaley masjid oo masa yani baytullaahi eh horti soo kutubta kolkun sadaa ilahay gurishay yani dhibaatadii lanko reebo markaas oodan argahaynena yani waa kay wal reebi waa ko dalilsha baabunahyi reebo yen baabay can ilbusaaqi tufawlusku reebo fi lmasjidi masaajida kutusaw fi lmasjidi may lamid aha fi naaxiyati lmasjid calaa xaddi mulaaf masaajidka geesasiyay dariishada oo kale lakatuf lakadheji misme iritl hakugalaw lakadheji lakatufa binaanka suba mee lakatufay hoobergesaasa jar yani wa kay walmri bawlmri amariyan baabay biizaalatihi izaalat lbusaaqi kaagdi i walilamide zuuliyo lisamr minhu min almasjid lala largoob luzuuliya hari lagaadeo la kosurtowto meela kutubto aradaas alakuduugelilay ama ida wajada huwa shaksiga dielo fihi fi lmasjidi masaajidka adi kaagdatin jogtaasoy kaada yani wa kay lazuuliya galanta layka zuulida iyo karka layka zuulida iyo yani zuuliyaas masala mimisaranaykashibtiya horeengaadiya wlmri bab lmri isabro isamrow yen baabey bitanzihi lmasjidi masaajidka yani nadiifiyo shay lisamraw an lagdaari gurungyaalana laku nadiifiyo wadhal wali gurung oo galankosay oo kalanku gorodaan galanka gorodaas ooba masaajidka kisuutos hodhaanba hadii harkasofay eh hadi galankanti goraasobantaakay lamirka dhaafaya kalkan kowtub hadii harsoy diyaar ahaaw galanka hadii harsoy galanna dadan ku gaadato yani kowtub galanka hadii harsay galanka didas ku gaada dadana lamirtabiyaase yani saas kalkan walaa hortaba mustacid haw diyaar haw walan masaajidki galanki gortoy madiidkii oo masaajidki galanki hoob gortay walaawayarkoogu winyin dhulkon ka tirtirtay masalan samiindad hoose oo tirtiraas ogta walwala jaray macruf talaamiday lahaydakulan talaamid kalkan dhulka ka tirtiraw shayna mal ogol masalan haye saas oo kale derbe ka tirtiraw shayna mal ogol derbe rinjili mariyahay nuurili mariyahay wal carfiyahay masaajidki wal gurxiyahay adina madid wal midowa ka tiraas adin mal ogol maanayeen hoose ka tirtona mal ogol hoose hoob ka tirtir fiiriba mana luta sadka dhef luta wali haraab aragaas dadki karsho kalkun walaagasoy gaadaana katirtiraase mal weelaaliley mana ad hortaama diyaartoy hoob kalen korka diyaar intka diyaartoy laakin kashaway jana jeebka kashaway hadhowti oran rogees wasagaasoy baabu nahyi yani baabulamri samrow yen baabay bitansihi lmasjidi masaajidka nadiifiyo shay lisamr an agdaari waxyaala urung eda ku nadiifiya wali haadam an anasin radi allahu taala anu ana rasuul sala allahu alayhi wasalam qala nabiyuna umay ka goolay albusaabu tufo fi lmasjidi masaaidatiisa kutufo hadiyatun gef wa ismun dembua masaaidatiisa kutufo dembua yari rasuulka sala allahu alayhi wasalam wa kafaaratuha kafaarat lkhadiyati gefku suge dembigu suge kafaaradi ana dafnuha dafn lbusaaqi manjurti duugowshe waay masaajidka adi turaabi ay oosalan goday wal duugeelani ama hadii masaajidkan kan oo kale musanifka bahnin wed raximah llah albusaaqu tufaw fi lmasjidi masaajidka kutufo kabiyat ismun demb waay wakafaratuha kafarat lkabiyati dembig suge e kafaradihana dabnuha dugowshe waay silin duge kalku masaajidki turaabidum eha mutafaqun aleyh wlmuraadu musanif imam nawa raximah llahu nifasra wlmuraadu lajeesad bidafniha dafni lbusaati unjuftaasi kaardasoy dugowshe lankumuraadaw ida kana almasjidu masaajidka hadii aya e turaaban ar e ay aw ramalan bacad hadi ayu e masaajidka hadi turaab ay misacre ay ka masjid nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka masaajidsa waktigii hor saasa hadi jari jaay ara lay haadi jari bacad lay haadi jari bacadkan aadiya lagadaha tukada jari saasahay masaajidka rasuulka sala allahu alay salam ogaadi jari gadaalka lay masaajida la gorxiyey shamiidada lakualima saasa hadi jari kolka masaajidka adi turaabi ay yani wal duube markaaso aradiilan gode hoose la geliye aw ramalan bacaday aw naxwahu naxwa ramali ramal walimida ah, jaay oo kalsa a faywaari huwa shakdigi asure markaas ha an nukaamata asure ha albustaa hunjuftiye askure taxta turaabihi turaabi lmasjid masaajidka ba aran le aridiis hoostian goday meelaka askure wa qaala abulmuxasin abulmuxasin sheekho neraa meray arruya arruyaaniyu reer ruyani na lagnisbay min asxaabina imaam nawawi hadalay un asxaabtana talaamidi un talaamidan kumide min asxaabina asxaabtan kumide fi kitaabihi kitaabi abulmaxasin abulmuxasan kitaabka datismay kagoolay albaxri leraa kitaabka magaashay wakiila may leray almuraadu fasra sun adisirel fasra almuraadu lijeedad bidafniha dafni lbusaaqi honjufta duugowsha lankumiraadaw ikraajuha ikraaj lbusaaqi honjuftiyeede biyowsha waay min almasjidi masaajidka balkubiy masaajidka lankubido binaanka jay taasa yani waa kayfaye ama ida kana almasjidu masaajidki hadii aya mulabadanki balaad la mari hadii ay balaada la mariyay wala nakadadeji masaajidaasasayin oo kale wa yani o mujasasanka oo la shamiindoy iya la nuuriyaayey fadalaka huwa rajulki reed rugo ha an busaaqahon jogti caleyhi cala lmasjidi kurugo bimadaasi kobooshay kakurug aw bigayri gayri lmadaasi lutus kakurug lutus oosi anti kutufu masaajidka kusobodobiyla kurug kamaa sidi yafcalu falaayan humaal katiirun wal min aljuhaali jaahiliin e falaayan oo kale kaleebua falaysa dalika alficlu ficilkaas kaase bidabrin dugo mahan wa bal ziyaadatun kordhin layo fi lkhabiyati dembigi hordhaan kutubsiad korlasati dembigaaso lakorsado oo la siyaasadale wa takfirun badiyaw layo lilgadari wasakla badi fi lmasjidi masaajid atis waktaja labadi laya wa calaa man qof korshay may aha facala falay dalika almadkuura fali an yansaxa ini masaxo albusaaqa njubtaasoy masax bacda dalika bisawbi dharshay kamasax bacda dalika alficli bitawbi kamasax o biyadi kamasax o biayrihi ayryadi yadi eyrsa kamasax o yaksila waanaatog dhigo biyangaado yaksila dhigohu almakana makaanka bidhig taasa korshe e waay mana aala masaajidkila wanaajin landalabahay mana saajid inad halaaitumal ogol darko yani gurigo kaba hala yani halaayo i wasaqning ogolay baytullahay kalku inad nadiifido lan bahani qaala culamadu saan dadaalayn saan fasrayn hadisi qaala abulmaxasini abulmaxasin may ka golay aruyaniyu reer ruyani lang nasbay min asaabina asxaabtana kumide kolley ay may hadlahaye imam nawawi raximah llahu yaxya bin sharaf ya hadlahay min asaabina kumide fi kitaabihi kitaabi abilmuxasin abilmuxasin kitaabjay fijay may kakoolay albahri magaashayna baxar leeraay a yani wa kay wakiila may leray fasirwa almuraadu ujeeda bidafniha dafni lbusaaki onjugta duugosha lankuburaado e ikraajuha ikraaj lbusaaki onjugta i kaagdi nilbiyo min almasjid lakubi ama ida kana almasjidu masaajidka fiyay mulabadan ahay mubaladan oo balaad la mariyay onayo balaad la mariyay walakadadeji hadiy walaan dalalaayo lakafadeeda balaad dheray mubaladan ko balaad la mariyay masaajid balaad lakadadeji hadiy o mujasasan koolisha mindeylanuuriyaaye saada masaajide inwa fadalaka huwa rajulki rees rugo ha albusaaka jogti rugo aleyhi ala lmasjidka rugo bimadaasi madaasi shasi sasa koboshay kurug wawa madaas may dheray ma yudaasu bi shay wayuda mitl lxadaai kob i wanacaali kob alalimide kobtis karugo aw biayrihi ayri madaasi kob keeshe karugo lutis hoosi antimari oo hoos kagobdo meelo yani kakasariibi kama sidi yafcalu falaa yanhu maagasoy katiirun wal min aljuhaali lang oo cilmi le taas ma welayo min aljuhaali jaahiliinta falaayaan falaysa dalika alficlu ficilkaas kaasa maana bidafnin dugo malerawa dafnuha wakafaaratuha dafnuhaas taas ma lijeedu bal ziyaadatun tan yeede maylay wa bal huwa ficilku suge ziyaadatun kordhiyowlay fi lkhabiyati geski hordhaan lagali la kordhiisadlay wataktirun badi badiyow lilgadari wasakina labadiyo fi lmasjid ilkabadilay a wacalaa man shaksu korshay may aha facala falay dalika alficla fali lamki misaahidka dhadis kutufi korshay may aha misme inti kutufi hadana kururugi may korshay aha an yamsaxayni masaxohu albusaada hunjubtiyeede masax firtir mana bacda dalika alficli ficilkaasu kutubi bacdisha masax bithawbihi ima bithawbihi thawbi shaksi shaksiga dhalshay ininka masax aw biyadi ima biyadi yadi shaksi shaksi galankis ininka masax aw bigayrihi ima bigayrihi gayrmadkuuri kan hasheegni eyr shay kama saxo o diban yani waa kay eyr shay kama saxo ay mindilsha igi sabreedwal kama sax o yaksila dhigo hu albusaqa jogtiyeede dhiga taasa korshay ewa intaasay sameemaysa iski wanaajewa waan caishata radi allahu taala anha ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ra'aahu rasuulka aragi malogol mana misaaidini kurun iwalaasashen malogolo yarley mana faanabiyu nabo ma ergay sala allahu alayhi wasalam yani fi jidaari lqibla qiblada derbishe waa mukaaban kaa ka aragi aw busaaqan hundhubya rasuulka ka aragi aw nukaamatan kaa faxaka nabiyu nabo hogi hu albusaaqa hu anukaamata nukaam nukaamadiya hogi yani mutafaqun caleyhi wa taasu korkun walzuuriyati ahi walmri baabu lmri yani wa kay masala ida waja lmri bitanzihi masjid masaajidka qurxiyowshay nadiifiyowshay yani lagdaalku nadiifiyowsha dalisha rasuululahi sala lahu alay wasalam galantiska nadiifiya lankel olala ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam rahawa rasuulka ma aragay fi jidaar lqiblati qiblada derbishe may ka aragay mukaaban kaagya ka aragi aw busaaqan hunjugya ka aragi isku mid hanlay waay aw nukamatan kaagya ka aragi isku macnalay faxaka nabiy naba hogay hu almukaaba kaabiya hogay waay faaka huwa nabog hogay huwa almukaada kaagbiya hogi yahogow kaasay galanti biyadii riwaayaraason jal bishayin fi yadii riwaayaraason jal shay galantis kusugnaadiya angaadi goodka angaadi hohoga ay suuli mana iblada heshen lantufowka la diidahay waa ko muttafaqun caleyh waayo masaajidka ibladiis lantufo oo derbig lakadidaiya la diidahay ay yani anasin radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay ina hadihi lmasaajida masjidyaalkan haangay laa tasluxu masoobodaas hiya masaajida lishayin shay mansuubadaas shaygaasoo min hada albawli koolkan kumide walalgadari wasa kumide mansuubadaas inama inkalmahane hiya masaajida kaainatun ma insugnaatay lidikri llahi tacaala ilahay husiyay an sugnaati waligiraa'ati lqur'aani an sugnaati o kama qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulkiisidi ku gooli oo kale rawaa muslimun muslim iya waa xadiidka na an anas radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gol ina hadihi tanti almasaajida masaajidun tan e masaajidun oo tan e yani laa tasluxu hiya masaajidun mansuubadaas lishayin shay mansuubadaas shaygaas oo min hada lbawli boolka nijaasan e kumid wal nijaasa mansuubadaas le walalgadari lishayin min algadari shay gurung ena mansuubadaas gurung ini ad wasaka qaado masaajidka kadeediso kaboogi wasak soo qaado masaajidka deediso mansuubadaas maylidin kasargaliya dijaas adi hanadiifiyaas hadi kalba hagaladaas hadi kalen sifelan nadiifiyaas yani hadi la alla walkadhaganyin masaajidka maka dhaafas masalan yani koba dadka bukaara may sameeyeen koba marki la sheeno oo meeli kadijiyan iyo hadan hadhowti marki bahaayan meeliba kahoobiya basa balen mana meeliba kadhanawaayan fol masaajidka walaa ilkubil fadaaiba yani hagiliyaayan kolka markiad meeli ka kadhanawaaso aradi meeli ka dhaafas ayan dhaafahay hadhowtina langa qaaday nadiifo gabalka araghays markaas ebru markaas ebru wari kadadiyan langa qaadahay adina hagiliyaasay kalkun dembigi yani waa kay dembi kinsoode adin langna khayra kuhele adina dembi ajarani dembi kasbudaaso musaahidkan maylankoolay ini liska nadiifiyo dunuubta ilaahay kookadaahiyo saasalankoy ma ini dembe dartisa kasamay malankoy inama inkalmahane hiya masaajid lidikri llahi tacaala ilahay hostiya sugnaati masaahid maylan gare ilahay yala kuhoste waligiraa'ati lqur'aani iyo hosku ilahay badnya cilmi laka akriye sidee qur'aana laka akriye adkaar kale laka akriye walka tukade dugsiga badnyi وقراءة القرآن inama inka maniy masاجid kainatma in sugnaatay لقراءة القرآن قرآn akriyo قرآn ka akrisade aw kama qala رasul الlahi sala الlahu عليه وسaلم ilahi rasul jeesidi kagooli oo kale ruwaado oo axaadiista weriyaayaan marmarka oo kale cabiraayan o kama qaala rasul الlahi o tas shakiya faaidoyas carabiyaana dilan ba kolka o kama qaala rasul الlahi dolaawayar xadiiska lafdi shay macnaaga haysadan xadiiska macnaa shay horta haysadan macnaagi marki sheegano walaago lafdag ama sudan hayni rasulkas lafdag kaadon isran macnaagina sheegen iya kolku o kamagaalerahan shakraaw ahaan iyo saas isticmaalaan riwaayat lmacnaa marki walka wuriyaayan ahadis marki riwaayat lmacnaa ka wuriyaayan oo lafdigi walaago yarkumagunyi oo macnagi lafdigaas lamacna hayni walka wuriyaayan markaasa o ka cabiraayan rawa muslim o muslim iya adis wuriyey lanka waacidka oo kale maaragna saasus lanka waacidka wala akriya adis hakaade xadiiski lafdi shay ma e kolku yani lafdigii walang hayni laakin macnaagii toosinyi lafdigii mee lafdigo kale hakaadlo dhikon hadow tireed o kama qaala rasuul sala allahu alay salam saasa bire mana walan kudabgeliyahay saaso baabu karaahiyati lkhusus khusumati dood yani kahashadeedi anbaabey fi lmasjidi masaajid atisku doodaw kahashadiy wa rafci sawti baabu karaahiyati rafci sawti sood koron gaadaw shay kahashadiisi anbaabey fihi fi lmasjid koron gaadaw kahashadiis wanajdi laalati baabu karaahiyati najdi laalati baadahay baariyow sheekaashadeedi enbaabay walbayci baabul karaahiyat lbayci beeckaado shay wa shiraay baabu karaahiyati shiraay shiraysado walgadadow kaadowkeedi enbaabay walijaarati baabu karaahiyat lijaarati ijaaro kaashadeedi enbaabay fi lmasjid wanaxwiha naxwi lmadkuuraati oo min almucaamalaati dhagmyaale wal alwalibahaan lamid e masaaidati kasuubiya kaashadee masaaidka walilandisi yalandisi lidigrilaay waligiraati lqur'aan yalandisi kaaso kalku walaadn malang ogol addunya kasaabsan ini masaaidkisa maamul baabu karaahiyati lkhusumati dood kaashadeediyan baabay fi lmasjidi masaaida tisaka doodaw lakaad oo masaajidka ila fidheedo habaab masaajidka galaane lero faaruga ha feesta ila fidheedo meelo doodlaka bilaw karaahadeediyan baabay wa warafci sawti baabu karaahiyati rafci sawti sood korongaado shay kahashadiisiyan baabay fi fi lmasjid korongaado masaajidka tisantika jarta yani sood ini korongaado mal ogolalilay yani lanka muslimka ho muminka bitaasa dhajir rasulka may ka tilmaamay malaayo bidatis ka jar oo kale ka tilmaamay malaayigan bidatis oobka jar hadalshay ma dhigo marmarko lakuyaabo bud iniha er iyo dati kubo bud higto haku fud haku er hadin higka fud haku er taas oo kale kolkan lanka muslimka misaasi ka dhajar subxaan allahi tis marmarko fakutol dhig dhiko laakin walkel ma lang ogol res warafic tilmaanta salim baahi warafic sauti ba warafic sauti sood weelow shay kaashadeed embaabay fi fi lmasjidi masaajidati sood kordhon gaadaw kaashadeed soodka kordhon gaadaw malagola lilay mana talaamida sharka nafsadaayan isku nafsado koraan sharka nafsadaayan ilma le yani taaso yani waa kay wala jeereed kali lahayo gabalku geesalan fileedoo dadan tashwiisiyaan lan tukada wada dhibinijeysadaanin tashwiisiyaan lan hundurawan kiyaan isku oo ibir ay faarugay maha lagaylii korto geesoon baa korto lagaylii korto akrisado kortod yani almagi taaso yani walla gayliyad kadaali lahaayo masale iyo nayo yani waa taas walka gayliyatali lahayo yani wa ka saas warafic sauti oobn kagayli misikalmakabas kagayli le gawl goone laseetol kagayli marka sarkalkanaga warafic sauti baabu karahiyati rafci sauti laakin sood oo cilma fislownan hayn sheeke ini lagayliyo misaayiti bug ilikarhooronakiligdam oo kalmalagoltan yeede baabu rafci sauti misaayiti ogda dadkabaskaho wala barado maylanagadayana gurishay oo kale nanagde talmiidki kolku misaayit legeyamin rooge iditi sam usrur horeeb reed mataasala diiday mana warafci sawti baabu karaahiyati rafci sawti soodkii korweelow shay kahashadiisiyan baabay fi fi masjidki sood korlon gaalaw kahashadeed wanajdi laalati baabu karaahiyati najdi laalati baadadii haybaariyowkeeda kaashadeed yan baabay ay baadada ergow leraw kaashadeed walbayci baabu karaahiyati lbayci be kahashadiis yan baabay washiraai baabu karaahiyati shiraai walgadadow misaahilkiratis walkashal gadado ama adnabta walbeec sarto misaahilki kitaabay sheento oo gadadeerto yani mismaya shiraysato masaajidaia beesika gadatas gadartas kaashadeedian baabay a walijaarati baabu karaahiyati lijaarati ijaaraw kaashadeedian baabay fi lmasjid laka ijaaraw masaajidakisalanko walkashan ijaaradaasa iwa naxwiha naxwi lmadkurati an adlaa sheegi walilamid e oo min almucaamalaati dhagmyaale kaadowkood yan baabay an abi hurairata radi allahu taala anhu anahu ana aba hurairata samia abi hurayra dheegi rasuul allahi ya dheegi sala allahu alay wasalam yaqul rasulka halka golaw ya dheegi man samica lanki dheego rajulan rajul dheeg rajulkaas oo oh, yanshud haybaariyo laalatan baada haybaariyo fi lmasjidi masaajid atis baadadka haybaariyo dheeg falyaqul yaroy laa raddaha allahu alla maakinnaga calayka korka may wali faina almasaajida masaajide eh. lam tubna hiya masaajid mal dhisno lihada linshaadi haybaariyo mala dhisno ay masaajide may li oh, eh. ah, abu hurayra anahu ana aba hurayra samic degi rasuul allahi qawla rasuuli sala allahu alay wasalam ilahi rasul shay gol shay yaqul rasuulka halka golawya dheeg man samic lanki dheeg rajulan rajul dheeg rajulkaas oo oh, yanshudu haybaariyo laalatan baadey baariyo ee yabxau raadiyo o yasalu suaalow canhaa an laalati walaalatu may leray allaa'icu kanu hallaaway oo min alxaywaani neefkii kay sadahaay gaafanaay gurbigii kay gaafanaay hay aragi lanki oo kale leh misaahidka hay baariyaw dheegdaan yani waa kay falya buleeri rasuul man samica rajulan dheeg rajulkaasoo yanshud hay baariyaw laalatan baada filmasjidka hay baariyaw dheegdaan falyagul huwa man kaasoy saamiciga yaroy laa radda alla manag ha allaalata baadod allahu alla makinag alayka korkaalma kinaada saabsangaray may weli fa ina almasaajida rasulka cilo walalandido masaajida tisaybaariyome fa ina almasaajida masaajide lam tubna hiya masaajid maldhisnari rasuulka sala allahu alayhi wasalam lihada linshaadi haybaariyowkan kal malandhisna cibaado landhisima haybaariyow malandhisna sawa may urey wadiska muslimun wacanhu can abi hurayrata ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goolay idaa ra'aytum hadii aragdaan man ardan yabiicu beeciya fi lmasjid aw yabtaacu shiraysdaw fi lmasjid faquluu dhaha laa arbaxa allahu alla faaiidama koosi tijaarataka ganacsaga faaiida alama koosin dhawa wain ra'aytum waidaa ra'aytum hadi aragdan man aragdaan yansudu haybaariyaw laalatan baado baadadii tay argi taasna aragdaan faquluu dhaha laa radaha allahu alama kinadi caleykaasa dhawa rawa tirmidiyu ah xadiidka wuriyo gala tirmidi xadiisun asanon ana rasuul allahi sala allahu alay slam qala rasuul may gore idaa ra'aytum hadi aragdan man aragdaan yabiicu beeciyow fi lmasjid alaartis masaajidka sendada masaajidka dad gadaw aragdan o yabtaacu shiraysadaw fi lmasjid beesa dhiibayo masaajid atis walka gadaw aragdan faguluu dhaha laa arbax allahu alla maki faid makoosi tijaarataka ganacsiga faid alla makoosi saasan dhaha waay e muslimiinta inin ducaayan ahaytay sabaaraw mahayne wala lingaymay bosi walhun halaaya wal suubihay walhunga masaajidka kasuubihay addunya iyo masaajidka sheeni addunya yani waa kay masala masaajidka oblishen yani dadki addunyada jeelena koe dhibaati meel kudhiyaasre laa arbax allahu ala ma makoosi tijaarataka tijaarada faida ala makoosi saas dhawa waidaa raytum adi aragdan man aragdan yashud huwa manka hibaariyo laalatan baada hibaariya baadada aragi la aragdan fagulu daha laa rad allahu ala maradi ha yani wa kay masalan laa rad allahu ala maradi ha allah lata baadadiyeeda aleyka korka almakinadin dhawa rawa tirmidiy adis urikala tirmid mar adidun ada adidun hasan tajid yasan وعn burayda رadi الlahu taعala anhu ana rajula rajulka ya nashada haybaari fi lmasjidi masaaidatisak haybaari er faqala rajul mere man dacaa ay sheege ila ljamali gurbugi ka ilacmari gadudna ayin sheege mana gurba gadudow ka ayin sheege faqala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goray laa wajadta ma helo inama inkal maanay buniyat lmasaajidu masaajide wala dhisi yani wa kay lima buniyat walila dhisay hiya lah lilmasjid masaaid landhisi landhisi a malan dhisnilkay baari saas oo kale rasulka anna rajula rajulka yanashada huwa rajulka haybaari fi lmasjidi masaajidka ka haybaari haybaariya horsumalkjes riwaay riwaay fasiraas faqaala nabiy faqaala rajul rajulki meeray man dacaa ay in weere gurbugi ka waako kooya yare man dacaa man qof me dacaa huwa manka weere ila ljamali gurbugi ka ayinka weere jamalki alaxmari gaduudnaay gurbu gaduudow kay ayinka weere sari mana ay waako yare in weere hay sheege hay sheegana kadhigan faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka golay laa wajadta mahelo ducaaiyu manaa laa wajadta mahelo al yani mahelo lamking aruriyo mahelo a si hodhayn may hay laa yani laa ladahalah dhahaal iray sidii lay mana laa wajadta mahelo inama may masaahid may on kagaylide sadon leto inama inkalmahane walkal majaran yelo inama adatu xasriga lira inama inkalmahane buniyat lmasaajidu masaajide wala dhisi limaama ladiga landhisi buniyat hiya masaajid landhisay lahulima maaga landhisiya landhisi wa masaajide walilandisiya landisi lidikri llahi waligiraati lqur'aani landisi rawa muslim muslim iya wadilkana wariyey laa lishaadi lala baadin ilkay baari masaajid maldesnua ankay baaridolered walku anaan tacsiira maylinkuware habaarkas can camr bni shucaybin camr bin shucayb maylinkuriya an abi abshay shucayb an jadi jadi shucayb shucayb oboshay cabdulahi adare cabdulahi bin cumar radia allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam nahahuwa rasuulka reebi can shiraai shiraysado fi lmasjidi masaajiddatis walka shiraysadreebi wlbayci an lbayci beec ya reebi fi lmasjidi masaahidatis walka beeci reebi waan tunshada ini lahaybaariyon reebi fihi fi lmasjidi masaahidatis lakahaybaari maalatun baado lakahaybaari ay baadada aragi dheroon masaahidatis rasuulka reebi o an yunshada ini latixo fihi fi lmasjidi masaahidka fise shicrun shicir lakatixon reebi waay shicr ini lakabilaawo lakatixo masaahidatisna reebi rasuulka sala allahu alayhi wasalam o an yunshada ini latixo fihi fi lmasjidi lakatixo shicrun shicir lakatix shicr kaharn reebi waay shicrka yani lamaisme shicrun mamduuxun wa shicrun madmuumun shicirko mamdux laman iyo shicr oo madmuume waay shicirka kan la diidahay ti madmuumka hayayo yani amaan amaan i heesees i walaalasoy hay kaasu kana diidahay mana ama kii onayo shicirka hayay ashcaar may jirta oo amaan eh oo rasuulka sala allahu alay salam laka amaanaaw ama diinta laka amaanaaw taas oo kale shay ashcaartasoy yani waa ka isku binaawtalileyi rasuulka sala allahu alayh wasalam mawjuday ya xasan bin usaabi yani waa kay shaacir nabi masaajid dartiisusku ku sheeraayen haye yani waa kay saas kacab bin zuhair oo kale rasul masaajid dartiis rasuulka amaanay ina rasuula la sayfun yusalaau bihi muhanadun min min suyuuf illahi maslul lahi mana yani isku amaanay kolkan wali taas oo kale rasuulka maandisa sala allahu alayhi wasalam misma e hataa ashcaar may jiraana oo masaajide laka akriya marmar waan ashcaartiyeeda hoobad firida jaahiliya ah shaacir jahili ewal ka hadlayo laakin wala lankaadahay m luugada lakabarada mana luugada lanko shaacir eragaas kitaabada kiyaalan masaajid lakaakay marmarka rasulnay dadka dilaah bifa nafsi min zikray xabibin wamanzili salay mana bisukdi laba ibay naf yani saasalay sheeraha ka hadle wala amaanahay bilaamay amaanahay xasuusadaan inta weelan elay mana kalku ashcaartasoy oo kale say sada kitaabka leeraayo yani sabculmucalaqaat leera oo kale jar luuguna ku hadla ashcaara jahiliinta wala sheershae naakusi reed may lafadahay luugadan carabidin e gariibkan e lakabaran hadhowti reed kitaabe kalangedeysudo lafadahay kolkan wali wasiile hoo hata naftiyo lakadeerayo diindileey lakadeeraw shicirkaas oo kale naftis masaajide walka akriya isku binaawi laakin kan la diidahay kan madmuumka e mana o an yunshada iyo rasuulka diidi ana rasuul allahi naha wa rasuulka reebi an yunshada ini lashicro fi fi lmasjid masaajidka dhadisa ka shicr shicrun shicr ka shicr shicr lakatix wa yunshada lashicr fi fi lmasjid shicrun laka shicr mis yunshada latix i fi masjidi shecrun lakatixir rasuulka reebi waay rawa abu daud abu daud wadii suuriyey ay walishashaarehaana soo kale yani wa kay masalan allahuma lawla anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa salayna faanzilan sakinatan calayna kadali lay oo kalsay kubinaayo masaajida latismacna yani wa kay allahuma laa caysha ilaa caysh laakhira farxam ilansara walmuhaajirati rasuulka lahi sala allahu alay wasalam kolka wali gubaabintaasoo diinta lailka gubaabiyaayo goolakugobdahayo waana shicir diiniye kaas mal diidan laakin kan la diiday shecr madmume wa hawa ma yuriya adidka abu daud iya weri watirmidi warawa tirmidi tirmidin weri adidka weri ila waqala tirmid may kore xadiun ada xadiun adidkaso xasan dajidisan وعan sa بن يزيد الصحaabiy رadi الlahu taعala عnه qala sa may kagolay kunton hadi fi lmasjidi misaiti atisa roogi faxasabani may fanjiliyay rajul rajul koshid fanjila igemi fanadartu firi faida ismarki cmar بن الخطاaب رadi الlahu taعala عnه faqala cmar may kagolay idhab tab fatinii ing lakoy bihadayni lamadan go fidga fidhiyan ing lakoy fajitum sedi hu cumar ang lasedi bima musaaxib ang hala saaxibsana bima birajulayn lamadi rajul an weeray haba cumar asin weeray yeri faqaala yani faqaala cumar cumar walay sheeni warsaday meeray min ayna antuma intay kukoytan isin reer magaalada ma milihidin intay kukoytan eri mana misaida yani maybua jaamacadi rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo asaabtaa kubehen dad aadaab leho misaidkan kagayliane saasay ahayen dadkan kolkan dad meelgalka koy dareemahay cumar inta kakoytangerising manaa dadka magaalada mayidin faqaala meerena min ahli daifa kakoyni daifa kakoyni ere masalan faqaala cumaru meerey low kuntuma lamadin hadii hada faden min ahli lbaladi hada faden laujactukuma sanxan wajifadiyar mana tarfacaani kor weelasana tarfacaani kor weelasana aswaatakuma soodiyaalkin miya fi masjidi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay masaajidkay hadis iyo soodka koronka gaadasana geeka fokotan ari mana laakin reer magaalada haatan la faylahadlahayti oo cilmaga leh oo ogin arintaas la diidi ogin haatan hadlahay hadi wal sa cudre meel kale kakoytan ali mana wa an saib bin yazid asaxaabiy oo gofka saxaabiga hadii oonayo xadiiski hanuun un badanayne mashhuur un hayna oo kale sada cabire saxaabiy ka dare mana anta kale adaba saxaabiy malka daraan kolka haddii hadii mashhuur un hayne ka dare marmar waan an saib bin yazid asaxaabiy radi allahu tacaala canhu saxaabi lisbey rasuulka kulumi kaala saib may kagolay kuntu anaadi fi masjidi fi masjid nabiyi masaajidka rasuulka sala lahu alayه wasalam masaajidkaasa ka jari faxasaba may fanjiiliyayni an rajulun rajulka ay fanjiili ey darabani bilxasbaay ba shiid oo yaryar yaha ifarji wahiya alxasa sikaaru shiidka yaryar wa shiid fanjiilha ifarji yaha ituriel masaajidka rasuulka sala lahu alay wasalam zimankaas ahe fanjiil shiid yaryarayha jaayke kalku ha ifarjilanka ono meel fidhi fanadartu firi sande fa idan isna marki cumar bn lkhadaab amir lmuminiin cumar bin khadaab bu cumar faruq radia allahu taala canhu iya bulanka shiidkagemi anteedi hoobsadin day ing weri faqaala cumar umay kagola idhabtab faatinii in lakoy bihadayni lamada in lakoy lankokin kudheray oo walaabo yaro ada dibiniyaysadaan galanko ambalis giraan garido ooba kin garaa gar faqaala may kagola idhabtab faatini in lakoy bihadayni lamadaas in lakoy lamada lamlangan ishaari meel fidiyam bihadayni lamada in lakoy faji'tu may laysay fajitu seeday ho cumar iyo ang seedi bihima musaaxiban haal la saaxibsana birajulayn lamadi rajul anoo wedo hawadi inshaag walsin weererhan laseediyalay faqaala cumaru cumar hoo baaliseeden weelay min ayna anteba antuma lamadin ku ahaatan ari reer magaalada atina mismeel kala kukoyta faqaala lamadi meeren naxnu min ahli daif unumay ana ahlu daif anar naxnu unumay ku ahanay min ahli daif daif magaaladi leerahay elka iya kumid anu faqaala cumaru cumar may ka goolay okatangari markaas law kuntuma lamidin haada fadeen min ahli lbaladi beledka helshay haada fadeen laujactu han ujifaday kuma lamidinga han ujifaday lalarabtu kuma mana yani larban yualikum yualimukuma larba oo san han ujiya san lahusya iyo santuma fadiyan oo manaa tacsiir aha tarfacaani atarfacaani korweelasana hadi kalku anaan laylatin tarfacaani atarfacaani korweelasana aswaatakuma soodyaalkin miya korweelasaan fi masjidi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka masaajidkaya soofkin koron gaadasanasen sawa rawa bukaari bukaariy wadis kuriyey mal ogolo reed masaajideyni sood korlon gaado mal ogolo liley mana wal reebi baabu nahyi man baabu nahyi man qof yani waa kay reebo sheeyen baabey masaajide yani koron gaad saas oo kalmay lamid aha majlis oo oh, majlisu dikri e eh, cilmada ka akriyaw rasuulka sala allahu alayhi wasalam xadiisi oo kale la akriyahay haddi oh, rasuulka sala allahu alayh wasalam soo hadalahayo lamid ay kolkun sidii oo oh, rasuulka lanqiimoyahay lanqiimoyo lanbahanye diintiniyeen kitaabki korshay laakriyo korshay ka gayliyo iyo malogol rasuulka hadlahay sala allahu alayhi wasalam kolka hadalki shay hoobad kor gayli yani adoo rasuulka korshay kakor gayliidena mid atuyaan ah ogola lay culmad eedan diideen istilaac marki lakuwarama istilaaxdi yani lanki hata saas oo kelmin xadiiska akriya hadalaw lade walan seede lankaas wal sajriye wal anaarmooda maana mana yani hadis korshay ka gayliyaas hadiska lagiimoyo saas langiimoyo mana baabu nahyi man of yani waa kay reebo shayaan baabay qur-aankana kadaalika kusii doranyi baabu nahyi man qof reebo shayan baabay akala huwa manka amay soman som ami aw basalan basal ami o kuraasan kuraas ami sun yacrifuha lahu han wal sun shiraw la aw gayrahu gayra almadkuuri madkuurkan geer shay ami min maagin e lahu lima maagan leh raaixatun reexe le reexdaasoo karihatun makruhatun kaadaw leh reebow shayan baabay may laku reebe can dukuli lmasjidi misaajid galow shay laku reebaa qabla zawari raaixatihi raaixati saxiixidiis duuliya korhoseedana galaw makureebaan baabay ilaa lidaruratin dhibaato hoo jirta maayn baabu nahyi man of reebow sheeyaan baabay hakala huwa manka amay tuuman tuum an aw basalan ama basala ami basal erang e tung erang e ow kuraasan ama kuraas ami kuraas yacrifuha lahu a walusun yani fajal oo kalen era kuraaskasoy ami yani sun walshiraw ow gayrahu gayra almadkuuri basali basali iyo tuumki walilimide keyrkooda aami min maagin e keyrka law lima maagi le raaixatun reice le reicdaasoo kariyatun makruhatun lakaadaw wal riixadiyo lakaadaw lankia aamihe isticmaali yani kureebow shay yen baabay may lakureebe can dukuuli lmasjidi misaid galow shay lakureebaaw qabla zawali raaixatihi raaixati lmadkuuri madkuurki riixidis suuliyokodartes basali riixadi masulin tuumki masulin galow shay lakureebaaw ila lidaruratin dhibaata adi jarta galaw maahin markaas usoo anzulin galaf orog daruro jar adaruratu adaruratu tubic lmacduraat aha an ibni cumar radi allahu taala canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naumay gore man akala man kofana gofki akala huwa manka amo min hadi tangeshi amte shajarati geedanga am yani huwa nabag may najeede atuma najeed falaa yakrabana huwa mankaaso ay dhawaanay masjidana masaajidkaan ay dhawaanay masjid alinkoona sheeg wa fi riwaayatin limuslim masaajidana wa riwaaya masjid yaalkanay kadhoanay masaajida isku mid mana kala lankiamo min hadihi tangashamti shajarati geedang eh. yani huwa naba may najeede asoma wa soom lankiaam erang haam eh, falaa yakrabana huwa mankaas yay dhawaanay masjidana ka dhawaanay walagasay uraayan dadka dhibsadaayan iyo malaa'igda ilahay na dhibsadaas dhibna malang ogol malaa'igda la dhib wal ura walaasla isticmaal mutafaqun wa wafi riwaayatin limuslim masaajidana falaa yakrabana huwa mankaasoy dhawaanay masaajidana masjid yaalkanay dhawaanay وan anasin radi alahu taala anhu qaala anas may ka golay qaala nabiyu nabo may ka golay sala lahu alayه wasalam man gofal gofki akala huwa manka aamo min hadi sangisamti ashajarati geedin ee ku aamo falaa yaqrabana huwa mankaas ay dhawaanay naaunay nin dhawaanay walaa yusallayana huwa mankaas ay tukunay macna maagaan ay tukunay mutafaqun caleyh qaala nabiy sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shameere man gofal gofki akala huwa manka aamo min hadihi tangashati ashajarati geedin heshe ee aamo dsntunki ay basalelankiam falaa yaqrabana mankaaso ay dawaanayna un falaa yaqrabana way falaa yaqrabana un ay hanin dawaanay walaa yusaliyana huwa mankaas ay tukunay macnaa un magan ay tukunay way mutafakun aleyh waan jaabirin radi allahu taala canhu basalaasi tuumkasala diidan laa isticmaalaw otil masaajidkalikoya isticmaalsho isku jaais ahaan bina wada fadi laakin isticmaalka sariixadaasa lakahday masaajidkalikoya waan jaabirin radi allahu taala canhu gaala jaabir may ka goolay qaala nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay manakalalankiamo fuman fuma aw basalan ama basal ama falyactazil huwa mankaasoy dheeradoy na una noo dheeraday walaa yusaliyana huwa mankaasoy ay tukunay masjidana misaajidkan ay kutukunay noo dheeraday falyactazilna noo dheeraday masjidana misaajidkan ku dheeraday mutafakun caleyh ay falyactazil huwa mankaasi dheeraday masjidana misaajidkan ku dheeraday wa fi riwaayati lmuslim manakalalankiamo albasala basalam watuma tumaam walku raasa fajalki amo falaa yaqrabana huwa mankaaso ay dhawaanay masjidana masaajidkaan ay dhawaanay may weli rasuulka ciladii sheegi walalan lan diiday waato fa ina almalaaikata may weley wala lan diiday fa ina almalaaikata malaaigda ilahaya tata'adaa hiya malaaigta dhibtoodaas mimaagaka dhibtoodas yata'adaa dhibtoodayo minhu mima maag heshay banu israaila banu aadama banu aadam walika dhibtooda yanga malaaigdaka dhibtoodas wa fa ina almalaaikata malaaigda tata'adaa dhibtoodaas mimaagi ka dhibtoodaas yata'adaa banu aadama banu aadam dhibtoodeen minhu mimamaka dhibtoodeen wali binu aadam ba dhibsadaw iyo malaa'igdana dhibsadaaya kolka ma kadhawaanay malaa'igdina masaajidkan hogde wacan cumar ibn alkhadaab radi allahu tacaala canhu anahu ana cumar cumar iyo kadaba khudba aki yawma aljumcati fi yawmi aljumca juma maalinteediiyo khudba faqaala cumaru cumar may ka golay fi khudbati khudbati cumar cumar khudbadiis dhahdiya may ka golay wali xaalad markaas yaalo khudbad lankuwaramey may kagoolay uma inakum waleha walehawado uma acdaf aragayta jumlihi odhaan gooreydi uma kadara uma bacda dalika inakum isin ayuha naasu dado kuwan iho taakuluuna amasan er shajaratayni lama geedi amasan lama shajari amasan ma uraa ma adunu an maleeyan huma shajarateynka ini ing maleeyan ilaa kabiitatayni ini hunyingla ing maleeya albasala amasan wasuma amasan lawalahi kadaaraday lad raaytu aragi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sha iyo arag idaa wajadahu rasulka hadiya riixahuma riixa shajaratayn labadaas geed riixadi hadii helo min arajuli rajul kuhel fi lmasjidi masaajidati kuhel amara nabiy nabag amara bihi birajuli rajulka biikraaji rajuli amaraw faukrijahu warajulki reed labiyaayo ila lbagici binaanki yani maqaabirti masjid lambiyaw faman akala lanki aamahuma lamadaas aama lanki inkumeer maane aame le falyumit hidiloyhuma lamadaas dabkan kariyo hikadiloy mun rawa muslimun marki kali la amoy cumar ibn khadaab radi lahu taala anhu anahu ana cumar yakadaba khudba fi ywm ljumati fi ywm ljuma faqala cumaru fi khudbati khudbati cumar may kagolay uma inakum isin ayuha naasu dadaw kuwan eho taakuluna amasan shajaratayn yali arabta eedanka dheer geedas isticmaalsha basaliyo tom kalkin geedinga amasan anku iraneel taakuluna amasan shajaratayn lama geeda amasan ma uraa ma adunu ana anang maleyan huma shajaraten kang maleyan ilaa kabisatayn lama huhonglay anang maleeya lamadaas amasang wa albasala basaliya amasang lamada geed hung ak wasuma suma amasang lawad lahiya kadhaaraday gadraeytu aragyan rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sha iyo goobjoogun haaye ya aragi idaa waktigi wajada huwa rasuulka helo riixahuma riixal shajaratayni lamadan geed riixidiyo ishiil sho hel min arajuli ku kuhel fi lmasjid rajulkaasoo fi lmasjid roog kuhelo amara nabiy nabag amray waydihay lankaas kuheleray wal amray amara nabiy nabag amray bi biikraajihi ikraaji rajuli rajulkaas biyoyshe amray lankaas albiyoyse ray inta lijeeye fa ukrija huwa rajulka walbiyaay ila lbagiici bagiic iya lijeeyey bagiic mana bagiiculgargad noolare maqaabir lmadinu madina gabriyaalshe waay masaajidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam or yani waa kay hortis ahaan kiyaalan gees ahaan hortis aan kudheelayna kiyaalan kalkan kofki walbiye masaajidka binaanshay bagiicgaas oo suuga helan lakagadaayo dadkan lakaduugo meela gofalijeey jari mana silin dheerayaba riixadaasana bidaay faman akala cumar kolkun saasa araga jarniya ley mana hadaba hanunga ama saanta faman akala lankinkumeera mare amaw humaa shajarateynkas amaw falyumid huwa man hidiloy humaa shajarateyn hidiloy babakan kariyoy hidiloy ikariyoy riixadi binaanka batoy markaasaska amay lankinkumeera mana hawa muslim muslim iya wadiskana weriyey baabu karaahiyat lixtibaa'i doonaysado kahashadeedi ambaabey yani yawma aljumcati jimaa maalinti lijilbihirida walimaamu nahaar yakdud udba akriya may weli wadalika arinkaas kaasina haabitun waxaasilun arin jarto dhabe mayeli lianahu ana alixtibaa jilbihiridow yajlubu may hajiide anawmahum dirmi hajiide fayafutu huwa ixtibigaasay tabiye istimaac alkudbati kudbadi dugunsdoosha iya tabiye wayukaafu may kale welil obsadey inti waysu wudoy way sugurooshan intaasoy dhib lekolka un kiraayi baabu karaahiyat lixtibaa'i jilbiiridow kahashadeedi ambaabey oo gogontiagaasmi tamaamadi jilbog hilitoosudan fadheed misgalnyaada sudan hilitoosu leerto kahashadeedi ambaabey wa hame yawma aljumcati fi yawma aljumcati jimaa maalinti walimaamuna haal yakbub weli imaamkina khudbaaf yahay amanteed waldhugusutalafadaa jilbo hilitoresaas kun durto kahashadii wala kolkun lakahada mey ciloyd wal ciloyd wadalika arankaas kaase karaahada enan haabitun waxaasnog arin jarto dhabe walalan ka hadaayn arin jarto may may wali lianahu ana alixtibaad yani jilbi iridowka yajlubu huwa ixtiba kusuge may hajiidey annawma durmi hajiide wa o gofka sida jilbi irido saasero doome gudur roo makidel ooba gudur roon may kudhalade fayafutu may tabeeyo istimaacu lkudbati kudbadi dhugunsudow shee tabe kudba gofka dhugunsudo wala usilin akriyahay maalintan walalanka kasasi maybo maalin fadli badano dadki yani lawacdiyaayo wari kheer lan sheego oo galbada saofaya n bahanya marbahoog mirire da soofaya walan sheego lan bahanya kalku yani kheerki dhigunsudowje dhonga tabiya red fayafutu may tabeeye istimaac lkudba khudbadi dhigunsudowje tabe red weliba way ukaafu may kusii darona may loobsadey intiqaal lwuloi waysa burowshena walaobsade ila nan sada kahunduray oo ilbinya sada kahunduri oob hunduro hundurmis haqiiga nagas waysis buraas waysin inti burti karto iskufur ore khudbigis galon yani dhigshel wayukaaf walaobsade intiqaad lwudu waysadi browsin walkobsade sisi waysada lakin kuburn khudbadi dhungisooshin tamna isku dhaafreed ilaahay waa yani jilbirudowkaas can mucaad bni anasin aljuhaniy radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam naha nabiy nabag reebi an lxibwati an lxibwati jilbihiridow ya reebi xibwa wahuwa an yarfac alinsaanu insaanka ini korweelu rugbatey lama jilbo korweel jaalisangaade kay fidhi soo fidhiya lijigo koron gaade wayashud hudeyhuma lamadi maca dahri dhabarshay macashay bisawbin wanawi dharshay misgalya kalahiride yani taasu kalku taasre tanisiidaha ixtimil ere ana nabiya sala allahu alayh wasalam macruuf waay naha nabiyu nabag reebi can ilxibwati jilbihiridow iyo reebi wa yawma aljumcati fi yawma aljumcati jimaa maalinta lijilbihiridow ya rasuulka reebi walimaamu nahaal walhal ana alimaama imaamkana yakdubu khudba akriya wa imaamkina khudba ka jar ob imaam khudban ka jar wali haato mgo imaam khudba ka jar dhagusudula fade tartiibta rabuan fadheeto mismeesi kudhagusula fade rawa abu daud abu daud tirmidi وatirmidi warawa tirmidiy imam tirmidina wuri wakala tirmidi may kagolay xadiun hada xadiun adis kaso xasan baabu nahyiman of reebo sheeyan baabay dakala galay caleyhi calaa man cashru dilxijati gali waraada doonahay an yulaxiya inuu lixiyay fadaw can akdi shayin shay gaado shay laku reebo shaygaasoo min shacri shacri man mankaasoy tintis kumida o alfaari alfaari man mankaasi dooshay kumida xataa yulaxiya huwa mankaas inta yulxidi kugooriya baabu nahyi man qof reebow sheeyen baabay dakala galay caleyh alamang manka korshay gali cashru dilxija xajkasin saaxib hayti tumansha gali bilcanrifin owli lankaasoy kureebow shay waaraada huwa mankaasna fadahay an yudaxiya ini udixiyay fadaw sinitin kan e neefkoo diyaarsaday mismee beesada diyaarsaday hadhowti moorod baka jare neefkoo udixiyay fade bili ramalaangna owli ko waay bili may fadey yani waa kay dilxaj haytay caanrafa haytin owli sumunkun kolkun madashayna mihiridaw idooshayna masku jaraw unti neertaas gooryaaliay saasay baabnaayiman goof reebow shan baabay sakala galay aleyh alaa man cashru dilxija hajka sir saaxibaaytiku munaasika korshay galeen waaraada wamankana doona aylaku reebaw an yudaxiya in yudaxiya fada aylaku reebaw may reebe can akdi shayin shaygaadaw shay laku reebaw shaygaas oo min shacri shacri man mankaaso tinta kumide o min alfaari alfaari man mankaaso idooshay kumide taadow shay laku reebaw inti inte reebow kaasanta kirin حata yulaaxiya hua mankaas inti kulxiyaysada an umi salamata radi lahu taala anha qaalat umu salama may golay gaala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasuulkii may golay man kana lahu liman mankan sugnaaday dibxon madbuxon kala gooriya un sugnaadi yadbaxu yuriidu fadaayo an yadbaxa ini gooriyu adibca goori fadaaw faida uhila hilaalu dilxija xajkatin saaxib ayti bili hadila la gayliyo waa kay bili alow jiro bili waasay kada leerona kagayliyo falaa yaakudana huwa manki ay kaadnay min shacri shacri man mankaasoy tintisay ku kaadnay walaa min arfaari sheen intinta hataa yulahiya tarjumadii nafsiya wa an umi salamata radi allahu taala anha qala dumusala may goli qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulka may goli man kana law liman mankan sugnaaday dibxun ficlun yani mafcuulun okal ficlun bimacnaa mafula wa dibxun madbuxun koo la gooriya u neef la gooriya lan diyaariya li yadbaxu goori fadaw hu adibxa e yuriidu fadaw an yadbaxa ini goori hu adibxa madbuux gaso inin goori fadaw fa idaa uhila hadi langayliyo hilaalu dilxija xajkatin saaxib a biliakakayliyo biliwatailer falaa yaakudana bilindhalatalew bili marki dhaladaasolagayliy uhila gaylu mana faida uhila biliwatay watay watoola susiye faida uhila hadi lagayliyo hilaalu dilxija xajkatin saaxib a dhalashadii hadi langayliyo biliwatay dhalatiler falaa yaakudana huwa mankaas ay gaabnay ay gaabnay ay gaabnay min shacri shacri man mankaas sintis baclay gaabnay walaa min adfaari adfaari man mankaasi dooshay baclay gaabnay shea sheay ku gaabnay hataa yulaaxiya huwa mankaas inti kulxiyeya rawaa muslim muslim dunuubtis ongamilfaday neefkasa goorya dunuubtisa ka dhaaf kolkan walba ay gaabnay ognaashay soo gablay neefki gooryo dunuubtis dambisha dhon dhaaf rawaa muslimun wadisna wuri wallahu aclam